إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sal allahu calayhi wcala aalihi waasxaabihi waaswaajihi tahiraat ummahaati lmu'miniin wcala taabiciin lahum biixsaani ila ywm ddiin allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wazidna cilma walxamdu lilahi cala kulli xaal ama bacd waxaynu ka bilaabaynaa aayad sagaal iyo labaatan ee ka mida suurat lanfaal suuraddu waxay aada uga warramaysay dagaalkii iyo awadii aswat bader yomlfurqaan dagaalkaa taariikhiga wakhti buu dhacay dadka gaaladu aanay weli ka quusanin dadka muslimiintaa inay maraxjabiyaan ma ka xoog bataa buu dhacay yuhuuddu madiina deganayd ay islahayd maxamed waxba horu maayo wakhti buu dhacay dadka muslimiinta laftigoodu ay weli qaarkood shakisanaayeen in badanoo ka midii inay itaal u waayaan nimanka ay ka warwarsanaayeen laakiin taariikhdii oo dhan baa isbedeshay sidaa daraaddeed ayaa wixii ka dambeeyey waana dagaalkii ugu horreeyey ee si toos ah nebi maxamed uu gaaladaa u waajaho intii jihaadka la waajibiyey wixii dhowr ka horreeya wuxuuna iska ahaayeenu qaswatu beder asuqra iyo dagaalo yaryaroo koob kooban bay iska haayeen had iyo jeerna islaamku aad buu u tixgeliyaa qofka taariikhda wanaagsan qaata maalin la baahan yahay qofka aan gabanin ee mowqifkiisa muujiya islaamkana garab qabta taariikhdiisuu leeyahay iyo qiimihiisa saa daraaddeed baa sharafu ahli badr ciddii beder xaadirtay sharafteedu waxaa lagu tiriyaa raggii ugu fadli badnaa asxaabta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhowr daliil baynu soo qaadan midi waxa weeye hadalkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam umu xaaria xaarisatu bnu suraaqa ninkii la odhan jiray haddaad xusuusantaha waxaynu xalay soo sheegnay labadii nina ugu hor shahiiday dhowr iyo tobankii asxaabiye maalintaa ka shahiiday asxaabtii nebiga inuu ka mid ahaa xaariat bnu suraaqa iyo mahjac mawla cumar cumar bnu khadaab ninkii uu xoreeyey addoonka u ahaa iyo xaariat bnu suraaqa wax shahiida ugu horeeyey xaaria wakhtigaa isagaa ceel buu ka soo dhaaminayay dabeedna waran baa ku dhacay leeb baa ku dhacay sidaasuu ku shahiiday markii dambe eh, lagu soo noqday madiina waxaa dhacday in aad fadligii u batay oo nusuusta dhiirinaysa iyo nusuusta ammaanaysa iyo farxaddii ay badatay ahlu beder lagu faraxsanaa dabeed xaarife hooyadii waxay u timi nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay leedahay nebi maxamed oo inankaygii ma jannuu ku jiraa jannu miyuu ku jiraa mise naar buu ku jiraayo waan baroorta ah bal labadaa ii kala sheeg waa tan la yidhi dagaalkii foolka foolka ahaa kuma dhimanine inanku waxa uu ku dhintay waa tan layidhi xabad seeraara ah ayaa cuskatae ma inanka maxba ka si ah halkaa inaad ii iftiimisaan jeclaan laha ninkaas ninkaasi beder uu ka hadhay baroortaabaan badine marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi ma janno qudhaa tidhi waa janooyin weliba firdows alaclaa buu ku jiraa markaasay halkaa farxad la aamustay islaantaasi waxa labaadoo daliilo ah sharafkooda ahlu badr wuxuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam lan yadkhula annaara rajulun shahida badran aw ilxudaybiya qof bader xaadiray ama xudaybiya xudaybiyana suuratulfatxi baad qisadeeda ka akhriyaya naarta geli maayo labadaa maalmoodee rakala hadhay qofkii wacdara muujiyey ee ilaahay nafiya maalba ka iibiyey ama ha shahiida ama ha badbaade qofkaa isaga ahay naar geli maaya buu nebiguhi calayhi salaatu wasalaam waxaa saddexaadoo daliilo ah sharafkooda waraysi buu la yeeshay malakul jibriil rasuulka sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed buu su-aal weydiiye wuxuu idhi maxaa ku tirisaan dadkii beder xaadiray inay miisaan intee lee ku leeyihiin dhexdiinna hadda asxaabta tihiin nebigu wuxuu uhi waxaanu ku tirinaa ragga noogu sharaf badan annaguna malaa'igta sidaasunbaanu ku tirinaa dadka noogu sharaf badan malaa'igta intii beder xaadirtee kunkaa qur-aankuu sheegay baanu u aragnaa buuli waxa afraadoo daliilu ah sharafkooda xadiidka bukhaari iyo muslim ay wariyeen ee ku saabsan qisadii xaaib ibnu abi baltaca ninkii warku uu ka fakaday buu ahaa xaaib sida suuratulmumtaxina aad ka akhrii karaysa bilowgeeda xoogaa warabaa ka neefay ama uu siiyey reer maka canaan baa ka dhacday cumar binu khadaab baa ka xumaaday oo wuxuu idhi maan mar hadduu dee ninkani sirtii muslimiinta siiyey gaalada nabi maxamed amalaa waxaa wanaagsan inaan kan seefliqsiiyaan dilo maya buuhi kadaa ha odhanin sidaase ku ogeysiiyey intii beder xaadirtay raggii beder xaadireebuu xaatib ka mid ahaaye maxaa ku ogeysiiyey inuu ilaahay yidhi waan idiin dhaafee waxaad doontaanba sameeya inuu idhahay arrinkooda caynkaa yidhi macnaa arrinkooda saasuu dhowyah intaa markaynu soo dhaafno sanadan sidaa daraadeed mar haddii awooddii islaamku ay sidaa kor ugu soo kacday islaamkii loo hanweynaaday asxaabtiisii iyo ehelkiisii ay soo bateen axkaamtii baa soo bilaabantay iyo nidaamkii samaawigahaa ee ummadan ilaahay uu jidaynayay ilaan qofku marka uu qaxoontiyahay iyo marka uu bara dhigto ardiyad hesho dowladda islaamka kolkay ardiyad hesho ayaa wax fara badani hirgelaya axkaam wakhtigii hore aan jirin baa markii dambe lagu waajibiyey waxaa ka mid ahaa taxwiilu qibla qibladii waa laga soo jeediyey qudus dadkii waxaa loo jeediyey kacbada sanadii labaad bay sanada iyada waa markii la farad yeelay bisha ramadaan soomkeeda maalinka caashuro keliya ayaa waajib ahaa maalinka tobnaad ee bisha muxaram in la soomo ayaa waajib ahaa marka maalinkana waa la nasaqay bisha ramadaanna waajib baa laga dhigay sakada iyo qadarkeeda macnaha sidaa sideedaa qolo loo kala siinaya iyo inay sideedaasi leeyihiin iyo xukunka sakaduba sanadkaasuu soo degay labadan salaadood ee ciid ulfitri waa ciid uladxaa iyo zakaat ulfitr iyaga iyo udxiyadaba waxaa la waajibiyey sannadaa eh, la jideeyey oo mashruuc noqdeen sannadaa labaada hijrada eh, kadalika almacaaqil wixii la xidhiidhay magaha iyo diyada sanadkaa labaad ayaa iyadana la jideeyayoo uu nabigu waraaq ku qoray calayhi salaatu wasalaam magta qudha iyo qoonta wixii dhib soo gaadha dadka iyo qof walba wixii laga bixinayo waraaq buu ha lagu qoro markaasuu seeftiisa galkeeda ayuu ku faylgaleeyo u yidhi halkaa ha la geliyo sanadaasay dhimatay saynu horeba qisada usoo qaadanay inantii rasuulka ruqya umu kalhuumna loo guuriyey mar kale cumaan ibnu cafaan sanada labaad buu guursaday cali faatima uu la aqalgalay iyadoo halkaa aad ka fahmi karaysa taariikhda xikmadaha loo xusay inay kamid tahay wixii ka dambeeyey uun in inamadan xasan iyo xuseen ay dhasheen oo mar hadii sanadii labaadba cali uu la aqalgalay wakhtigaasuu zaynab ay soo gaadhay madiina inantii rasuulka ee zaynab waxay ku dambaysay maka markaasay soo gaadhay madiina soo hijrootay ninkeedii abulcaasna sannadaasuu soo islaamay mustafaadaadka iyo waxyaabaha aynu qisadan ka faa'iidaysanayno way badan yihiin laakiin waxaa ka mid a ah alcamal bimashruuciyati aljazaai min jinsi alcamal islaamku wuxuu jidaynayaa aljazaau min jinsi alcamal waxaa la ydhaa qofku wuxuu xaq u leeyahay ama ummaddu xaq u leedahay wixii la gaadhsiiye ka gaadhsiiye ina gaadhsiiya gaal iyo islaamba waxaad xaq u leedahay qofkii dhibaato ku gaadhsiiyey adiguna inaad gaadhsiiso cilmiya caqliba saasay sheegayaan halkan muslimku iyadoo la bukaasayo gawda lagu hayo ay leeyihiin aan iska xejisanown gaaladu xaq bay u leeyiin inayna bukaasaane taasi inaanay arrin ahayn laakiin nebigu wuxuu ka duulay mar haddii dadkii muslimiintaa daarahoodii iyo dalkoodiiba lagala hadhay maalka halkaa soo socda ee gaaladu ay leedahay in afka loo dhigto isagana leanna wixii ay sameeyeen wax la-eg baa lagu samaynaya almabda alahdu bimabda'i difaaci can nafs waxaa laga duulayaa dadka muslimiinta ah si loo difaaco cadowga iyo kaydkiisu inuu ka hortag mudan yahay waxaa la ogaa mar layba maqaalahaasi haduu nabad galo in lagu soo abaabulayo dagaal wa ficlan sidaasaanay u dhacdayoo markii dambe ee safarkii uu maka tegay safarkii gaaladu waxa go-aan lagu qaatay in safarkaa waxalla waxa laga faa'iido oo dhan lagu maalgeliyo dagaal lagu soo duulo nebigii asxaabta waana dagaalkii lagu sameeyey buu ahaa uxud duulimaadkii ku xiga ee waa sidii uu nebigu tawaqucayuu filayay ayay arrintu u dhacday waxaynu qisada ka faa'idaysanaynaa mashruuciyatu shuura in wadatashiga islaamku uu yahay ka ugu mudan aadna u qiimeeyey in bulshada islaamku ay wada tashato sidaasibaa qofku uu ku arki karaya marka lala tashada laydhaa maxay kula tahay inaan waxba laga jiidanayn ama wax gaari aanu jirine wax guud laga talinayo sidaasaa u dhow fulinta arrimaha ilaahay baana wuxuuhi washaawirhum fi lamr faidaa cazamta fatawakal cala allah asxaabta la tashooo marka aad talada ururiso goaanka aanka dee adiguna go-aanka yeelo iyaday taas kala duwan tahay waxaa la yidhaahdaa ashuura wa dimuqraadiya dadku way isku qasaan dimuqraadiyaduna waa wax gaarahoo wadatashi keliya kuma koobna dimuqraadiyadu laakiin waa nidaam dhan oo gaala leedahay oo aragtiyihiisa iyo afkaartiisa iyo falsafadiisa iyo caqiidadiisa iyo dhaqankiisaba leh ee wadatashi kuma koobna dimuqraadiyadu wadatashigu wax la diidaya maahee laakiin dimuqraadiyad laguma soo koobi karo wadatashi ee balaayiyo baasoo dhan baa kusoo hoos jira waxaa laga faa'idaysanayaa wujuubu muraacaati alcuhuudi waalmawaahiiq in had jeer dadka muslimiinta ahi ay yihiin dad loogu soo talagalayo ballamaha ballanta ay galaan ilaahay u qaadaan ummadda u qaadaan ehelkooda u qaadaan mas u qaadaan marka ay waafaqsan tahay shareecada mid loogu soo hagaagayo wey sidaa daraaddeed markuu nebigu yidhi ashiiruu calaya ayuha nnaas war ummadiiha ila taliya ee muhaajiriintii iyo asxaabtii waaweyne ay taliyeen waxa haddana taladii uu ka sugayay reer ansaareed oo markii uu nebigu maka ka imanayay la soo ballamay bal inay ballantu sidii tahay maanta mar hadii dagaal bilaabmayo iyo in wax iska bedeleen buu nebigu hubinayay sacdubnu mucaad markii uu ka jawaabayna waxa muuqatay reer ansaareed sidii ay kula soo galeen ballanta nebiga sanada ka hor in halkii ay ka taagan yihiin sidaasaana dadka muslimiinta ah ay yihiin kuwo loogu hagaagayo ballantooda oo aan waxba isweydaaranayn waxaa halkan aynu ka faaidaysanaynaa qisada taqriir mabda anlaa muwaalaata bayna alkaafir walmumin mabdaa ah shareecaddu ay qabtee ah inaan wax gacaltooyo ah iyo eheltinimo toona ka dhaxaynin qof gaala ah iyo qof islaama ah. oo macnaha looga jeedo in calaa xisaabi diin walislaam iyadoo arrinku islaam ku janjeero ama ku fooraro kanaa tolkaaya iyo waa isxigtaan iyo waa ehelkaagii aan loogu habranayn ama loogu xeebanayn saa daraaddeed maalintii la iswaajahay asxaabi weliba wuxuu doonay kii ay isxigeene xagga gaalada ka soo jeeday inuu dhakada fujiyo oo uu ka bilaabo asxaabta qaarkoodna waxay dileen aabbahood qaarkood walaalahood bay dileen abubakar inankiisibaa darqi kaga baxsaday waanlaa muwaalaata bayna alkaafiri waalmu'min ilaahayna taa waa ku hambaliyeeyo suuratu lmujaadala aakhirkeeda ayaa ilahay wuxu uhi laa tajidu qowman yu'minuuna biاllahi walyowmi alaakhir yuwaaduuna man xaada allaha warasuulah walow kaanuu aabaa'ahum aw abna'ahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum ulaa'ika kataba fii quluubihim aliimaan ila akhir laayaat halkaasaa ilaahay uu ku hambaliyeeyey culimmada qaarkoodna waxay idhaahdaan waxaabay ishaaraysa aayaddu ay ku soo degtay xaaladaha iyo kuwii la mid ah. waxaa goobtan ka soo baxay bushaaro ilaahay uu nabiga ugu sii bushaareeyey kuwa uu khadyaanka ka taagan yahay ee uu la dhiban yahay inta uu maka joogo inuu ilaahay uga raaxayn doono ayuu hore ugu sii sheego wuxuu ihi innaa kafaynaaka almustahzi'iin suurat lxijri akhirkeeda kuwa maanta kugu dheeldheelayaed ka fadhiilaadahay ana kaaga filaan doona marka qaarkood bahalaa lagu saliday qaarkood bakteriya lagu saliday qaarba siba u dhinteen intii maka la joogay laakiin baaqigoodiina halkana la yskaba raaciyey beder bakhtigoodii iyo qolfoofkoodii oo fuuray qaliibka iyo xorfadii baa lagu guray marka bushaarada ilaahay oo awliyadiisa u qaado mar haday iyagu hagaagsan yihiin ma baaqanayso marka qisada saddexdaa nuqdadood baynu sii raacin lahay sharafu ahli badri iyo bacdu nataa'iji alcibar oo filqisa ku sugan iyo ahamu maa waqaca fi sanati aaniya sanadii labaad dhacdooyinkii soo kordhay waa inta haddaynu kaga gudubno waxyaabihii kale aynaan sheegin qur-aankaaba dee inoo cayimayo qisada si cajiiba u taataabanaya ilaahay baa wuxuuhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow in tattaquu allah ilaahay ka cabsataan yajcal lakum wuxuu ilaahay idin yeeli doonaa furqaanan furdaamin wax walba uu idiin wayukafir cankum sayi'aatikum gafafkiinana ilaahay wuu salabayna wuu idinka tirtiri doonaa wayaqfir lakum dembigiinu idin dhaafi wallaahu dulfadli alcadiim ilaahay baa dheeraad weyn leh waid waqti xus nebi maxamedow yamkuru bika ay ku shirqoolayeen aladiina kafaruu kuwii gaaloobay waxay kuu ka tashanayeen liyuhbituuk inay ku xidhaan ooay xabsi kugu xukumaan aw yaqtuluuka ama ay digta kaa jaraan ay ku dilaan aw yukhrijuuka ama ay ku mastaafuriyaan ay ku eryaan wayamkuruuna waa ku shirqoolayeen wayamkuru allah ilaahayna makrigiisa ay u diyaariyey wallaahu khayru lmaakiriin cid makri samaysana ilaahay baa ugu fiican subxaanahu wa tacaala sidaasibaa yeedhmadu isu daba soconaysa yaa ayuha nabiyu iyo ayuha aladiina aamanuu waa wasfi iyo tilmaan qaaliyaho qurux badan oo ilaah wanaagsan u qiray addoomihiisa oo ay ku farxayaan aadna u dhagaysanayaan waxa uu u jeedinayo ilaahay wuxuu farayo wuxuu ku dhiirinayo wuxuu u diidayo baaqaa dabadii waa waxaan la sahashanayni weeye waxa ilaahay u tilmaamay addoommaha waxa ay laandheero ku noqdaan ammaanna ku helaan ilaahay agtiisa iyo ummadda agteeda sifo iyo tilmaan qof helata ugu qaalisan inay tahay taqwada ilaahay taqwadaasoo ah qofko diin yeesha diin dhan oo wixii la farayna fuliya wixii looga digayna ka hadha taqwadu intaasay isugu soo aruuraysa diintu waa ma'muuraat iyo manhiyaad wax la farayo qofka iyo wax loo diidayo sidaa daraaddeedba haddii xataa wacdi qur-aanku ujeedinaya labadaasaa mar walba soo galaya ina allaha ya'muru bilcadli waalixsaan wa iitaa'i dilqurba saddexdaas waa ma'muuraad wayanhaa can alfaxshaai waalmunkari waalbagyi waa manhiyaadki maxaa ilaahay u raaciyey yaciidukum lacalakum tadakaruun waa ilaahay baa idin waaninaya markaas waxaynu uga jeednaa taqwada macnaheedu inaanu ahayn qayb diinta ka midoo la sameeya diintii oo dhan oo qofkii wada qaata inay tahay leanna diintu waa wax wada socda wada socda oo aan la kala dheegi karayn lana kala saari karaynin ee ilaahay laga wada gudoomanayo oo addoommaha ugu daneeya wey haddaa ilaahay ka cabsataan furqaan baa ilahay idinsiin baa ilahay furqaan furqaanku waa kala saar xaqa iyo baadilka iskaga kiin darmi lahaabuu idin kala cadaynaya xalaasha iyo xaaraantu idin kala cadaynaya shubhada iyo wixii waracuu ku jiru idin kala cadaynaya wax kastoo kaa madoobaan lahaa ilaahay wuu kuu nuurinaya furqaan faraj baa lagu siinayaa waman yattaqi llaha yajcal lahu mahraja macnaha haddii arrima kugu jiq noqdaan ilaahay baa furfuraya furdaaminaya waman yattaqi llaha lahu min mrihi yusra qofka ilaahay ka cabsada arrinkiisaba waa la dabcinaya marka halkaa waxaad ka aragtay waxa ay taqwadu fura u tahay mashaakilka dadka ku yimaada qofka iyo ummadaba taqwadu waxa ay fura u tahay dembiga in lagaa dhaafo sida aayaduba tilmaamayso taqwadu waxay fura u tahay fadli ilaahay inaad ka hesho weyn wallahu dulfadli caliim markaa taqwo la'aanteed guuli ma jirto sidaa had iyo jeer rasuulku uu ku waaninayay ummaddiisa iyo asxaabtiisa alkhulafaa uraashiduunna ay ku waaninayeen mar wal oo dadkaasi ay dagaal tegayeen cadow ay waajahayeen waxa ugu horeeya lagala hadlaya taqwada alla ka cabsiga iyadoo dagaalka lagu jiro xaraarada iyo xiisadu ay aad u badan tahay mar walba adiga arkaya taqwada taqwada taqwada ayaa ilahay ku celcelinaya sidaasibaa markaa nusuusta tilmaamaysa in la helo taqwo aad iyo aad bay u fara badantay khudbaduu nebigu jeedinayaba aayaatu taqwa buu dadka ugu daraya waxaana la yidhaahdaa qofka kolba taqwadiisu intay leegta ayaa cuduradiisa qalbiguna ay leegaanaya macnaha ay iyagiy waxay isweydaaranayaan cudurada qalbiga iyo taqwada qof marka haddii qofka taqwadiisu koru kacdana cudurada qalbiga hoos bay u dhacayaan alamraad albainiya lilinsaan haddii taqwadiisu ay hoos u dhacdana cudurradaasaa badanaya oo rajaxmaya ay ka tahay kibirkii iyo anaaniyadii iyo islayaabkii iyo eh, qabyaaladii iyo waxa la wixii qofka soo haraaciyi jiray xubu dunya iyo wixii faraha badnaaye qofka qalbiga ugu jeed waxaa rabbuna uu xusaya halka bal inuu nebigu dadka dib u xusuusiyo isaga laftiisuna dib u xusuusto maalin adagoo soo maray oo ilaahay furqaan uu siiyey faraj uu siiyey markii arrinkuuu ku adkaaday nabiga maalin adag oo e, cid iyo ciirsigiisuba aanu badnayn oo ilaahay u maciinay maalinka inuu dib u xusuusto maalinkan badarna ku lifaaqo maalmaha dambe soo socdana sidaa ku talagalo kol hadduu ilaahiisa leeyahay markaa wakhtigiu nabigu soo hijroonayay sababtii ugu weynayd ee soo eridaybaa waxay ahayd arrinku siduu u soo socday socday socday socday markii ayse soo taagtay in nabi maxamed gacanta la saaro calayhi salaatu wasalaam oo kow lagaga siiyo kolkaasaa ilaahay u shaabadeeyo oo u fasaxay oo loo ogolaaday inuu iskaga hijroodo halkaa oo iskaga baxo taasoo tilmaamaysa dadka dawaaqiidaha ee daalimiinta ah ee diin dad wanaagsan ka horjeeda dadka saalixiintaa ah dalna uma ogola duunyana uma ogola xukunna uma ogola mar qofkaas mufsidka meesha joogo awoodda uu leeyahay ka muslixa ah agtiisa ama dil ku xukuman ama masaafir buu ku xukuman ama xabsi waa saddexda aayadu ay sheegtay weligeed wax iska soo jireedahay oo soo socday oo markaad suurat huudiy akhrido qisooyinkii ambiyada qolo waliba waxay leeyihiin waanu ku mastaafurin doonaabay leeyihin rasuulkii saa daraaddeed baa nebi muuse isaguna orodkaa uu kaga baxay nebi ibraahim innii muhaajirun ilaa rabbi ilaahay daraaddii wuu baxsaday nebi ciise isagana markii gaal laga qabtayba caalamka hore ilaahay u dalaca nabi maxamedna sidii oo kale waddadii baa la mariyey laba nidaamoo iska horjeedo nidaam weliya ehelkiisuba kakala way riixayaan marka waa kii laga xoog bad nimankii iyaga ahaa markii ay rasuulka sala allahu caleyh wasalam joojin kari waayeen ilan xaqu waxa uu leeyahay fallaadho aad iyo aad u baxaya oo fidaya oo aan la hakin karaynin markay joojin kari waayeen way ka shireen gaaladu nadru bnulxaaris iyo ay ka markaa mid ahaayeen abujahal iyo waa hormuud u ahaayeen dabadna waxaa la ninkii ahaa dee saldhigna waaba helayba meeluu dadka wixii soo baxay ee islaama u dirayo oo madiine ah nimankaa reer madiinana dagaalkana waa yaqaanaan waana dee niman awood badan lahoo uu ka heli karo meel maqara meeluu wax ku dhiso uu ka heli karo qorinkii maxaynu ka yeelaa dadna waa loo daarunadwo meesha la idhaahde dhinaca waqooyi ka sahrayd kacbada ayaa loogu tashaday rasuulka sala allahu caleyhi halkaasay quraysh fadhiisteen tashigoodii waxa ay kaga tashanayaan maxaynu ka yaalla arrinkiisu de in lasii eegta maahee ninkani waa irhaabi weyn bay leeyihin ha luqadda casriga waa ninkani caqligeenniibuu ka soo qaaday waxbala'aan aabbayaasheen buu yidhi waxba kama jiraan ilaahyaasheenniibuu iyagana kala diray ummaddiina inbuu jabsaday hadduu sii wadana iska celin kari mayno maxaynu ka yaallaa markii halkaa laga tashaday qisooyinka qaarkood waxaabay tilmaamaanba inuu shaydaan oo garweyn la baxay oday carbeed isku sheegayna yidhi qudhigaygu dee ra'yi unbaan la socdaa waxba shirka ha celinina qisooyinka qaarkood baad ku arkaysaa kutubu siira wa taariikh ra'yigii haddii la celceliya aayaddu si kooban bay u sheegtay shirqoolkoodii inuu saddexdan qodob baa laga hadlayay liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuk ihbaatku waa in la sugo miyaynu xidhnaa soo jeedin bahediye fikrad madruuxa oo meesha taalay miyaynu erinaa oo waynu ka saarnaa dalkeenno waxaynu idhaahnaa waade waa ninkii lagu jeclaa wakhtigan rasuulka sala allahu calayhi isagoo xaaladiisu halkaa marayso haddana wuxuu ahaa ammaanooyinka kahayay buu ahaa ammaanooyinka ayuu hayay ummadda maxamed inoogu dhiiba kii lacag dhiibanaya kii alaab dhiiganaya agtiisu yaal istoo dhanoo ammaanaha buu hayaa oo laleeya dee aan isariyanna weligeenba oo haynagu kakanaadee haddana dee arrin cid dhaanta dee haddana lama hayo inagu waynu iska cunaynaa xoolaha maxamed halaynagu dhiibo qasaji buu yahay waaya dalkiibuu ka dhashay waa reer banu haashim hore waxbay ugu diran jireen laakiin manhajkan iyo nidaamkan samaawiga ee kusoo kordhay daraaddii waxaa lahay meesha halaga saaro dalka jinsiyadda ha laga qaadadi wey ha laga qaada ninkan inagama tirsanaa saddexaad wuxuu ahaa andilno oo maaragtay eh, labada horeba waa la deerifeeyeo waxaa la yidhaha haddii aynu xidhno hadalkiisaa aad u macaanoo dadka hadalkaasunbuu ku soo jiidan doonaa koluu daaqad kala hadlana koluu kii u ka dhaadhiciyana kollay wuu hadal macaan yahayoo si uunbu u sirxi haddaynu saarnaynu erinana halku tagaanbuu shacbiyad ka soo samaysan doonaa nin cid waayiya ma ah waxay garanayaan xaqa xaqay garanayaan iyo inuu fidrada waafaqsan yahayoo Eh, aan cidda uu helo xaq xaqu eh, fidradiisii caadiga ahaa ku sugani ay iswaafaqayaan dheogi warwarkaasay qabaan baadilkooduna uu liitoon u soconay labadaa fikradoodba markii la deerifeeyo tan dilka isugu biyo soo jeedinteeda abujahal iyo shaydaan baa lahaa sidaynu u dillaa haddaba la yidhi dad kala kaankaan aan isu keenoo qabaa'ilka oo dhan ka koobanoo quraysh oo dhan oho reer cabdimanaafoo ardaagiisa ahayd dee marka quraysh oo dhani gacanta ay wada saaraan dee yaa loo raacaya keliya wuxuuna u furanun inay magta ku raali noqdaan ila qabaa'ilku had jeer luqadda qabiilku waa isku si uun markay qof la dilo wuxuuna idhahda dee waa reer hebel maxay naga qaadayaan reer hebel iyaba kaasay dileen reer hebel xeerkeenu kaasuu ahaa dee kolley magta way iska ogolaan maxaa kale jeedinaya nimankii markay saa yar wada hadleen wuxuuna idhaha dee magun baynu ka aakhirka haddaa kale ay ka argoosan ma iska keen celinayaan waaya nabiga calayhi salaatu wasalaam wakhtigaa isaga ah wuxuu goob kula jiray caliy bnu abi aalib ayuu guri ay wada hurdeen warkiibaa ilaahay u sheegay kadibna cali baa waxa uu u sheegay biidn illaahi tacaala inaan waxba ku soo gaadhaynin laakiin macawistaydan iska sii huwabu aniguna waan dhaqaajinaya waanba baxaya san isku ogaan waxaa kaloo cali u reeday iyaguna ha bidhaansadeen oo ila daaqad bay ka eegayaan daaqadaasa laga soo eegaya marka halkaa adiga kusii bidhaansadeen anu waan guuro galayae iyo talabaadoo ammaanooyinkii aan hayayna dadkii u kala celi gaalka dil gartiisana siibay idhahdeen soomaalidu gaalka waa dagaalamaysaa laakiin ammaanadiisii la khiyaamayn maayo si aan sumcaddii u xumaan nimankan ammaanadoodii inay nooga celiyo hawshaa fuli alinatii tadxiyuu sameeyey nafti hure ayuu noqday halkaa nin fulay ilaa wuxuu odhan lahaa seefta kugu socotee lagula waayay dee way igu dhacaysaae meesha jiifi kari <laughs> ayuu nin fulaya odhan lahaa culammada had jeer fidaaynimada iyo ka warrama istishaadka iyo waxyaabahay daliishadaan bay ka mid tahay dee ninkaasiba nafti huru ah oo wuxuu bareeray in hubka lagula soo cararo isagoo hurdo macawisdii nebiga uwan sawkaa tadxiyada isba sameeyey waaya sidii buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahaybaa indhahoodan yaryara caanteenkee ducafa adcafka ah aadka u liita indhaha ilaahaybaa u sahabiyey ama ha la ciid buu ku saydhay nabigu calayhi salaatu wasalaam ama waxbuu akhriyay si kastaba ahaatay ilahay baa ka qariyey ilaahay indhahan furay ee basarka qofka siiyey ayuunbaa madoobeeyo indhaha u sahabiyey uun indhahoodoo iyagoo soo jeedo oo heegankii iyo ku jiroo feejigan dubacastoodii meesha ilaalinayso ayuu aayar dhaafay in yar markuu sii maqnaa nin baa qayliya wuxu warkaa ilaalinayseen dee ka baxay meesha harba runtiiba bal meeshii yaraydka eega waa laga eegay har waa kaa noo hurda macawista isaw kaa huwan iska tegiyo abubakar buu sii maray oo abubakar buuhi dee waanba baxayna almuhim qisadu la xidhiidha hijradii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa baab gaara laakiin waxaynu uga jeednaa shirqoolku sidaasuu dhacay sidaasana ilaahay uga dhex nabi ciiseba markii gurigaasoo kale lagu qabtay bal rafacahu allah ilaahay umbaa caalamka kore u dallacay wamaa qataluuhu wamaa salabuuh dilkii iyo daldalaaday sheegeen midna ma dhicine ilaahay umbaa aayar ka dhex saaray halkaa dabeedna halkiibay ayay iyaguna kusoo hadheen waaya qisadu saasay ahayd nabigu calayhi salaatu khadka uu ku badbaadayo iyo farsamadiisa isagoo ilaahay tala saaranaya wuu wataa mar walba abubakar waxay ku wada tashadeen yaynaan bixin iminka raacdareed ayaa la idhaahdaa ama raadgadasho aan raadgadanno saddex cishay markaa dee godkii la jiray khaaru thawr ayay galeen madiine waqooyi bay ka xigtaa maka isagu laakiin hawd buu uga baxay maka buurtaa dheere godka ah ayuu galay dee waa meel aan loo filaynin oo jihadaa loo fili maayo godkana loo fili maayo saddex cisho markuu ku jiray kadibna halkiibu ka ambabaxee laga quustay sidaa wakhtigaa bal dib u xusuuso wakhtigaa itaalkaagu halkaa uu taagnaa ilaahay kuu hiiliyey maalintaasaa maantana kuu hiiliyey waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuk wayamkuruuna wayamkuru allahu wallahu khayru lmaakiriin way ku shirqoolayaan oo shirqoolkaa iyo kaydkaasay wataa laakiin ilaahayna makrigiisiibuu la barbartaagan yahay sidaynu hore usoo marnay sifaadka noocana makriga iyo kaydka iyo istihzaaga iyo khidaaca iyo markay ilaahay xaggiisa ka yimaadaan wuxuuna la odhan doonaa un waa qaar isaga u qalmo iyagana u qalma macnaha makrigooda iyo makriga ilaahay uu kala duwan yahi koodu waa mid ku salaysan khiyaamo iyo malmaluuq iyo itaal darro laakiin ka ilaahay waa mid awood leh waa isago awood la-aani uma geynayso inuu ilaahay awood la yahay maaha marka makri iyaga ku munaasiba kula dhaqmaya oo xaqu leeyihi <clears throat> waaya waidaa tutlaa calayhim aayaatuna gaalada marka aayadaha iyaga lagu dul akhriya buu ilaahay yidhi qaaluu waxay idhaahdeen qad samicnaa waanu dhagaysanay aayadahan low nashaau haddaanu doonayna la qulnaa waanu ka dhawaajin karnaa ku dhawaaqi karnaa midla haadaa maxamed qur-aankiisoo kale in haadaa muu ahaanin qur-aanka muxamed ilaa asaatiiru lwaliin ummadihii hore sheekooyinkoodii iyo qisooyinkoodii weeyi waid wakhti xus nebi maxamedow qaaluu ay yidhaahdeen gaaladu hadalladoodii foosha xumaabaa laga warramaya allaahumma ilaahayow in kaana haada waxaanuu muxamed keenay hadduu yahay huwa alxaqa min indi xaq ka yimi xaggaaga yahay annagu diidnee fa amdir calaynaa nagu soo shub oo nagu afrog xijaaratan min asamaai dhagaxaan xagga kora ah ilaahu nagu afrog bay idhaah aw itinaa oo nagu abaalmari bicadaabin aliim cadaab kulul ilaahay wuxuu idhi wamaa kaana allaahu rabbi muu ahaanin liyucadibahum ilaahay ma cadaabayo wa anta fiihim adoo dhex jooga cadaab caama lagu ridi maayo wamaa kaana allaahu rabbi muu ahaanin mucadibahum mid iyaga cadaabaya wahum yastakfiruun iyagoo ilaahay dembidhaaf weydiisanaya waxay tilmaamaysaa tani ficilkaa horay sameeyeenoo shirqoolkaas ficilkan macnaha rasuulkii risaaladiisii duulimaadkaasay ku sameeyeen qur-aankii lagu soo dejiyeyna tanay la waajaheen ilaahay awooddiisiina way inkireen rasuulkiisiibay inkireen qur-aankiisiibay inkireen awooddiisiibay inkireen macnaheedu waxa weeye inuu ilaahay sidan iyo si ka xunba u galo dee way istaahileen way istaahileen qur wuxuu kaa qancinaya waxa waxaanay ku gaadheen in ummaddii samaysana waxanoo kale ku dhici karaa waxay yidhaahdeen qur-aankan waanu maqalnaye annagaaba kanoo kala sheegi karna ninka maqaaladan yidhi waxay culamaadu taariikh wasiira sheegaan inuu ahaa anadru bnu xaaris ninkii laodhan jiray xaggaa iyo nimankii reer faris ayuu u tegtegi jiray oo noocan ay maskaxda ka soo dhuuqeen ay wax kaga soo akhriyeen ayuu ahaa rustum iyo saaxiibbadii ayuu had iyo jeer u tegi jiray marka qisooyinka iyo sheekada iyo falsafadaha iyo waxaasuu ka soo akhrisan jiray markii rasuulku soo baxay sala allahu calayhi ayaa wuxuu isku dayay inuu nebiga canjilo oo uu isla daba taaga had iyo jeer khuraafaadkiisa markuu nabigu meel dadka ka wacdiyo qur-aanka ku ahriyo isaguna intuu halkii fadhiistaabuu qisooyinka iyo waxyaabaha akhri jiray iyo sheekooyinkaas asaadiirtiisa dabeedna wuxuu odhan jiray aniga iyo maxamed maxay idinla tahay kaayageeshii ka wanaagsan laba sheekuunbay hayde dee may istidhaahdeen taydanaaba wanaagsan la qulnaa mila haada anigaaba dee tiisoo kale odhan kara sidaasay yidhaahdeen qur usduura bay ku sheegeen usduurada waxa weeyaan had iyo jeer waxyaabaha dadku ay kala dhexlaane sida googaalaysiga iyo halxidhaalaha aynu caruurtu kala dhaxasho iyo waxyaabaha dadku ay ku sheekaystaana dhaqanka halkaasay qur-aankii markuu nabigu calayhi salaatu wasalaam kala hadlo xagga cadaabka ilaahay diinta qofka diidaa inuu cadaab leeyahay canaad halkii u dambaysay iyagoo taagan waxay odhan jireen hadduu ka uu sheegaya xaq yahay ilaahayou sida roobka dhagaxaan xagga kore nooga keen ama cadaabkulu nagu taasay odhan jire macnaha taasi waxa weye aabayeel la-aan ilaahay awooddiisa aan loo aabayeelayn inuu rasuulkiisa aqbalaya aan loo aabayeelaynin waxa weye afxumo iyo edabdarro iimaan la-aan baa leh asalkeedaba akhlaaqda wanaagsan iyo erayada fiican ee amaanta leh insaanka iimaan kalebay kasoo fulaan akhlaaq xumada iyo afxumadu waxay isugu biyashubanaysaa iimaan la-aanta qofku aya shay ku soo dhacaa afkiisa xadkii xidi lahaa baan jirin xadkii xidi lahaa ayay ka xaaraantinimaynla sidaasii bay yidhaahdeen may odhanin ilaahayow hadduu kaa muxamed wadaa xaq yahay nagu hanuuni ila waxay dadku xaq buu baadi doonaa hadduu kii xaq ahay ilaah nagu hanuuni may odhan laakiin waxay leeyihin macal xaqiisa hadduu xataa xaq yahay diidna ilaah waxaad doonaysa samee halkaasii taagi marka laba arrimood baa ilaahay sheegay laba ammaan inay jiraan laba sababood oo cadaabkii caamka ahaa ilaahay baryeen looga daayay ayaa jira midi waxa weeye dhex joogidda nebiga midna waxa weeye istikfaarta ummadda cadaabkan caamka ah, ummadii horeba waa lagu afrogi jiray laakiin intuu nabigu dhex joogo waa laga dayn ummadu inta qayb ka midii ah istikfaarta wadana intooda kale cadaabka caamka ah ee ilaahay ummadii hore uu ku afroogi jiray wuu ka daynayaa wamaa kaana allahu liyucadibahum wa anta fiihim ilaahay ma cadaabaya adoo dhex jooga wamaa kaana allahu wa hum yastakfiruun iyagoo ilaahay dembidhaaf weydiisanayana ma cadaabayo macnaha barhkood oo muminiintiya marna barakada nabigay ku badbaadeen marna barakada muminiintay ku badbaadeen marka qofka wanaagga wada mar walba balaayooyinka dhacaya ilaahay barakadiisu kaga daynaya ummadda sida had iyo jeerka xumaanta wadaba sharkiisu uu dadka u gaari karo macsiyadiisa aafaartii raadka dhalanaya wamaa lahum buu ilahay yidhi maxaa u sugnaaday allaa yucadibahum allah ilaahay aanuu cadaabayn wuu cadaabaya cadaab iyaga u gaara wahum yasuduuna iyagoo hor joogsanaya cani ilmasjid alxaraam baytullaahi alxaraamki dadkay ka horjoogsadeen wamaa kaanuu wliyaa'ah mana aha ehelkiisii iyo xigtadiisii ma aha in wliyaa'u maa wliyaa'u baytullaahi alxaraamka xigtadiisu may ahaanin ila almuttaquun dadka ilaahay ka cabsadaybaa ehel u ah walaakina akarahum laa yaclamuun se badani ma garanayaan wamaa kaana salaatuhum cinda albeyt salaadooda kacbada ay ku ag tukanayaan may ahaanin buu lahay gaaladu ilaa mukaa'an waa foodhi wa tashdiya iyo sacabadhabash sacabagaraac faduuqu lcadaab cadaabka dhadhamiya bimaa kuntum takfuruun gaalnimadaa samaynaysaan daraaddeed baa ilahay halkaa hore marka ilaahay uu yidhi subxaana wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun talow istikfaarta miyay ku nabadgaleen istikfaarta dadka muminiinta miyay ku nabadgaleen maya ee muminiinta ilaahay waa nabadgeliyay laakiin gaalada waxa ilaahay uu ku ridaya cadaab u gooniya waa ta aayadani ay sheegaysa maxaanu ilaahay u cadaabayn wamaa lahum anlaa yucadibahum ullah maxaanu ilaahay u cadaabayn wuu cadaabayaa adduunyadana wuu cadaabayaa sidaa bederba ugu ciqaabay gacmaha muminiinta kii aakhirana waa u diyaar alaxjabkaasaa ku dhacaya wuu sababeeyey ilaahay wuxuu ku sababeeyey masjidkii ilaahay bay dadka ka hor joogsadeen wahum yasuduuna can ilmasjid alxaraam oo xudaybiya dee waa kuwii nabiga ka hor joogsada calayhi salaatu wasalaam intii ka horaysayna umay ogolayn nabiga iyo asxaabtu inay ka taliyaan inay ku tukadaan inay ku cibaadaystaan inay qur-aanka ku akhriyaan midna umay ogolayn wamaa kaanuu awliyaa'ah in awliyaahu ila almuttaquun waxa aayaddu ay halkaa tilmaantay yaa awliye u ah yaa xigta u ah yaa ehel u ah xaramka dadka taqwadalmarka halkaa waxay tilmaamaysaa aayaddu masalaha habeenkii dhaweyta ka soo hadlaynoo ah mar walba muqadasaadka ilaahay goobaha barakaysan sida saddexda xaram baytullaahi alxaraamka iyo xaramka madiine iyo xaramka qudus mar walba cidda ehelka u ah waa almuttaquun dadka ilaahay ka cabsanaya waa meel ilaahay oo barakaysan qof barakaysanunbaa istaahilo ehel u ah kan kale isagu ehelu ma aha maa kaana limushrikiina an yacmuruu masaajid allah shaahidiina calaa anfusihim bilkufr ulaaika xabidat acmaaluhum wa fi naari hum khaaliduun inamaa yacmuru masaajid allahi man aamana billahi walyowmi alaakhir ilaa akhirlaay waxaa camirayo ilaahay ogolyahay inuu gacanta ku hayo ehelka ma haysan karaan kuwaas ehelna uma noqon karaan kumana abtirsan karaan karaanoo aabbayaashayaa joogaya annagaa degayna iyo dal baynoo ahayd iyo waxaas ma jiro waa dhiirigelin ilaahay uu ku dhiirigelinayo dadka muminiintaha ah inay ka saaraan halkaa goobtan kol hadday iyagu ehelka u yihiin ciddii aan ehelka u ahayn aayadda aynu arinay maa kaana lilmushrikiina an yacmuruu masaajid allah masaajidadii ilaahay inay haystaanay gacanta ku hayaan maaha muqadasaadka inay gacanta ku hayaan ma ah macnaha alkown lmanfiyu fi lqur'aan yakuunu maa yanbaqii wamaa yajuus mar hadday kaana nafyigu gala iyo waxyaabaha masdarka ah laga ishtiqaaqo macnuhu wuxuu noqonayaa ma banaana mushrikiintu inay masjid ilaahay gacanta ku hayaan oo loo daayo oo looga hado oo iska qaataan oo xalaalaystaan maya suurtagal maaha baa ilahay taasi baa markaa nasku waxa uu tilmaamayaa dadka muminiinta ah xil saaran inuu yahay kaas oo lagu dhiirigelinaya inay ka xoreeyaan waaya waxa hadaba rabbi uu xusay halkan inay masaajidada ilaahay ka duwan yihiin siiba xaram inay ka duwan yihiin macaabidooda ay waxyaabaha ay falayaan ku sameeyaan gaaladu oo halkani waa meel ilaahay keligii lagula xidhiiro lagu caabudo meelaha kale sawmacadda iyo kaniisada iyo biyacda iyo waxa lagu wadaa shirkiyaad iyo waxyaaba ilaahay loogu shariig yeelaya halkaa lagu wadaa inaanay haddaba ehelkiisii ahaynbaa ilaahay uu sii sabeeyo dee masaajidka waxa lagu hayaa waxa iyagu ku hayaanay ku joogaan waa kan oo aan habboonayn in lagu daayo wamaa kaana salaatuhum cinda albayti ilaa mukaan wa tasfiya salaada mushrikiintu markay kacbada ag joogaan waa mukaa fooi iyo tasdiya sacbagaraac gaalka wixiisu noocyadiisa kala duwan yuhuudigiisa iyo nasraanigiisa iyo mushrigiisa iyo waxa uu wadaya labadana isugu biyo shubanaya wax la afuufayo iyo wax la tumayo somaad arag bireyariska iyo waxaan marka ay gaaladu wadaan iyo kaniisada marka koorta laga dhawaajiyo ee la isugu soo xaadiro durbaano iyo miyuusig iyo qasiidooyin iyo dhawaaq iyo qaylunba isugu biyo shubanaysa waxay ku cibaadaysanayaan qofka dhagaystaa wuxuu arkayaa tan aayaddu ay sheegtay halka qofka muuminka ah ilaahiisa uu la xidhiidhayo isagoo khushuucsan oo cibaadaysanaya oo tawaaducu ka muuqanaya ilaa mukaan wa tasfiya ninka falkas noocaasa samaynaya maya inuu halkaa joogo in aladiina kafaruu buu ilahay yidhi kuwii gaaloobay yunfiquuna amwaalahum xoolahooday si islaamka uga hortagaan liyasuduu can sabiili illaah ilaahay si ay dadka uga horjoogsadaan fa xoolahooda gaaladu way bixinayaan uma takuunu calayhim waxay dushooda ku noqon doontaa xasratan murugo way ka murugoon waxay bixiyeen uma yuqlabuun waana laga adkaan doona adhaxdaa laga jebin waaladiina kafaruu kuwii gaaloobay ilaa jahannama yuxsharuun jahannama xaggeedaa loo soo tubi oo loo soo duubi doonaa liyamiiza allaahu alkhabiif si ilaahay qofka xun uga sooco min aayibi ka wanaagsan labadaas in badan bay isu wanaayeen si ay u kala baxaan wayajcal alkhabiia ka xuna gaalkaa ilaahay uu yeelo bacdahu barhkii calaa bacdin barhka kale uu isdul saaro fayarkumahu dabeedna uu isugu geeyo jamiican iyagoo dhan buu isu geynayaa fayajcalahu fii jahanam naarta jahanama barhtankeedu gelinaya markuu isku raseeyey ulaaika humlkhaasiruuna kuwaasaa guuldaraysta kuwa khasaaro ku dhacay waa kuwa halkaa ku biyashubta aayaddu waxay ka warramaysaa istiraatiijiyadaha gaalada islaamka ay ku weeraraan inay adduunyadu ka midtah adduunyada ayaa ka mid ah oo siyaabahay dadka u weerarayaan afkaarta way noqonaysaa waswaaska way noqonaysaa inay dadka muslimiinta dhexdooda qaybiyaanay khilaaf ka abuuraan way noqonaysaa madaafiicnay ku isticmaalaan bay noqonaysaa dhaqaalo ay bixiyaan dhaqaalo ay bixiyaan inuu weerarka ka mid yahay ayaa halkan ilaahay uu tilmaamay dhaqaalahaasoo mararka qaarkood ay dadka isaga dhigayaan inay insaaniyadda ka shaqaynayaan kii madfaca garaacayay laftiisa ayaa in kartoonna wuu wadaa kartoon ama dawo ah, ama buskuda ama qamadiyana wuu wadaa labadiibuu isbarbar wadaa dabeetana wuxuu ku leeyahay anigaygan ku dilay unba arsaaqadana ku hayee de aan wada soconno dhinacanna waan leeya dhinacanna waan leeya kanaan kaa daaye oon kanku siiya dee xamil oo hogaansay waa istaraatiijaday leeyihiin weeye iyaga laftooduna way isqaybiyaan dowlad heblaaye adugu qaad waxan aad dadka gaadhsiin lahayd halkaana ka qayliya war ha laga daayo insaaniyadda ha ilaaliyo dheh annaguna waanu ku daldalaynaa inay saasoo kale isu ama guruubo qola inay madaafiicdii wado kooxo iyaga ka socdo hay-ada samafalihina samafal sheeganaya oo taa ku gaashaamanaya inay meeshii marayaan waxaa ku sii cado iyadoo ay ka warramaysa dhaqaalihii dagaalka ay ku bixinayeen saanadii milatari iyo wixii faraha badnaa kharashka ay dagaalka bixinayeen ayay bixinayaan yunfiquuna amwaalahum liyasudduu can sabiili illaah si ay dadka diinta dagaalamaan dhaqaalo badan bay bixinayaan ama dagaal bay ku bixinayaan ama tacliim bay ku bixinayaan ama soo jiidashada dadkay ku bixinayaan asalkeedabana waxaa la idhaahdaa qofka bani aadamka ahay waxa uu bixinayo hadafla-aan ma bixiyo hadduu qofku hadafla-aan bixiya baa la idhahaa waxay tilmaamaysaa inuu bilcaqli yahay qofka muslimkaina ah hadaf buu leeyahay gaalkuna hadaf buu leeyahay ciduu waliba hadaf bay leedahay wax waalan unbaa bixiya ama dee qof aan hadaf lahayn oo dee iska liita imika dee dalalka islaamka oo kale maalan marka ay ka soo qaadayaan wax iyagay ka baqayaanunbay siiyaanoo hadaf kale dee ma laha lacagaadu bay ka soo qaadaan oo muslimiinta ama lagu qaybiyo ama iyaguba ay sheegtaan inay bixiyeen marka sababta lacagaha looga soo qaadaya siiba duwal alkhaliij wax hadafahoo iyaga uga dambeeya ma jiro oo la odhan karaa waa khawf khawfan minhum baqa ayaga ka baqayaan oo yidhaahdaan wixii waa la qaybiya intaasaa lagu qoray keen waayaho laakiin iyagu hadafkoodu waa cad yahay waa kaa ilahay uu tilmaamay liyasudu can sabiili illah imaa qariiban aw baciidan aajilan aw aajilan wakhti dhowa ma dheer ba kala duwan laakiin ilaahay wuxuu tilmaamay sida ay wax u bixinayaan ay islaamka doonayaan inay uga hortagaan arrintu inaanay ahayn arrintuna gacantooda kuma jirte gacanta ilaahay bay ku jirtaa markaasaa ilahay uhi fasayunfiquunaha uma takuunu calayhim xasratan uma yuqlabuun saddexda arrimood baa israacaya intay bixiyaan ayay ka murugoon markaase haddana laga adkaan oy dhacaysaa mararka qaarkood kay bixiyeen laftiisa lagu isticmaalo kay bixiyeen laftiisa tacliintii dhaqaalihii iyo iyo silaaxii iyo hubkii wixii ay bixiyeen laftiisa mararka qaarkood inay idhahdaan warkanaaba noogu daranba daba aanu qabanno aanu lanahay agabkii aanu samaynay bay isticmaalayaan aqoontii aanu hindistay bay isticmaalayaan dadkii laga horjeeday nafarta dhexda ay ka qaniimaan taasi waxay tusinaysaa in dadka muslimiinta aanay ku mooraaljabin wax badanoo lagu soo jeheeye ay ogaadaan arrimaha ilaahay inuu leeyahay yuqalibuhaa kayfa yashaa siduu doonana isagu u dhigaya ah, waladiina kafaruu ilaa jahannama yuxsharuun gaal naar baa u dambaysa liyamiiza allaahu alkhabiia min aayib khabii iyo ayib buu ilaahay kala soocaya khabii iyo ayib qul laa yastawi alkhabiiu waayibu walow baa wuxuu ihi khabiidka iyo ayibku ka wanaagsan ee fiican iyo ka xuni ma sina walow xun farabadnaantiisuba ha ku yaabgeliso aqoontiisi iyo adduunkiisi iyo awooddiisu haba ku yaabgeliyan ma sinabaa ilahay maalinta qiyaamaha in badan bay isu wanaayeen khabiifkiiyo dayibku isku dhex jireen adduunyadii ama isku qolay ama isku wadan bay ahaayeen ama qaarkood dadka kala garan la'aaba keebaa hagaagsan maalintaasaa ilaahay uu leeya wamtaazu lyawma ayuha almujrimuun dembiilayaashiiow gaar u baxa ilaahay shaabadiisiibuu ku dhufanayaa shaabadii cadaabka halkaasay u baydhayaan halkan baa ilaahay saas ku tilmaamay muxuu sameeyey markaa wayajcal alkhabiia bacdahu calaa bacd khabiidkiibuu isdul saaray fayarkumahu jamiican markaasuu isku raseeyey wuu isku dultubay dadka had jeer ama la tooganayo ama meel lagu riixaya sida aan loogu naxariisanin intoo la isku xidxidho iyagoo kutlad oo tiro badana saa la isugu soo ururiyo eraygu taasuu jumladu ka turjumaysaa fayarkumahu jamiican wixiibaa isdulbaxay oo la ysku dul raseeyey fayajcalahu fi jahannam macnaha sida ihaanadale adaga ilaahay uu naarta u dhexdhigayuumbaa lagu tilmaamaya marka ilaahay abaalmarintiisu adduun iyo aakhiraba halkaasay u taagantay kuwa qul waxaad tidhaa nebi maxamedow liladiina kafaruu kuwii gaaloobay waxaad ku tidhaahdaa fariin iga buu ilahay yidhi gaalada iimaanlaawayaasha in yantahuu hadday cagadhigtaan hadday joogsadaan xumaanta daayaan yuqfar lahum waxaa loo dhaafi doonaa maa qad salaf wax alla wixii dembi ahaayeen tegay oo dhan waan ka dhaafi in yacuuduu hadday u soo noqdaan dagaalka islaamka iyo gaalnimada ku adkaystaan faqad madad waxaa tagtay sunnatul awaliin kuwii hore wadadii la marayay hadda way furantay kuwii hore sidii loo galay wadadoodii ayuunbaa iyagana la marin wa waqaatiluuhum la dagaalama buu ilaahay kuwa idinla dagaalamaya xataa laa takuuna fitna ilaa aanay fitna jirinba wayakuuna addiinu kulluhu lilaah diinta oo dhanna ilaahay uu yeesho fain intahaw haddii ay iska daayaan gaalnimada iyo fitnada fa ina allaha bimaa yacmaluuna basiir waxay samaynayaan ilaahay u arkaa wainta wallow haddii ay sii jeedsadaan ay kugu gacan saydhaan ay kugu diidaan kaalaya faclamuu ogaada ana allaha mowlaakum ilaahaybaa garabkiinna iyo gaashaankiinna ah isagaa hiiliyihiinna iyo taageerihiinna ah nicma almawlaa mid la gargaarsado ilaahay baa u wanaagsan wa nicma nasiir mid cid u hiiliyana ilaahay ayaa u wanaagsan hasalowina qul waa fariin weeye gaaladii sidaa ku dheh liladiina kafaruu ku dheh kuwa gaaloobay looma diidayo kaafirka in kaafirow laydhaa qul yaa ayuha alkaafiruun qul liladiina kafaruu iminka dadkii muslimiintaha muyuucada ku dhacday iyo fulaynimadoodii iyo dacfigoodii wuxuu keenay mararka qaarkood inaad arkayso madaxdoodii iyo culimada qaarkoodoo leh war kaafirka yaan kaafir lagu odhanin kaafirka yaan kaafir lagu odhanin kow maxaa la ydhaahdaa haddaa ma muminowba hadaa la ydhaahdaa dii kaafir loo diiday ilaahayna wuxuu leeya fariinta qaadoo liladiina kafaruu ku dheh macnaha waa sooc qofkiioo diintiisa lagu soocayo oo sidaas oo kale oo ama jinsiyadiisa ha loogu yeedho ama hayrulmuslim kan hayrulmuslimiin wax noocaasa ha la ydhaahdo waa nooc maaragta dadka muslimiinta dacfiga ku dhacunbay ka midta marka kuwa gaaladaabaa ilaahay wy ee ilaahay diiday fariintan iga gaadhsiiyo waxaad u sheegtaa weli jaanis inay haystaan wali inay fursad haystaan oo ay leeyihiin ilaah naxariis badanoo dembiga dhaafa waxaasoo kufriya xumaana iyagoo sameeyey in yantahuu yukfar lahu maa qad salaf hadday joogsadaan waxaa laga dhaafi doonaa maxay waxalla wixii horeeyey hadday maanta halkaa ku joojiyaan gaalnimada waxalla wixii horeeye godob ahaa ee ilaahay uu ku lahaa ee aadamuhu uu ku lahaa cidina u qabsan mayso gaal islaamay lagama daga tago ina alislaamu yajubu maa qablah wtawbatu tajubu maa qablaha nabigu wuxuu uhi islaamku wixii ka horreeye wuu dumiyaa meeshuu ka saaraayo godab ahaa wixii ka horreeye way dumisaa oo qofku hadduu dembiga ka toobadkeeno waa qof xalay dhashoo kale waxa markaa halkaa bushaaradaasi way ku jirtaa oo nimanka u bushaareeyay quusanine fursadda ha ka faa'idaysteena u sheeg iminkay jaanis leeyihin taas waa mid talabaada jirtaa waxa weeye islaamku markuu dagaalkan qaadayo iyo jihaadkan macneedu maaha xarbulintiqaam wa xarbulibaada wa xarbu lifsaad maaha dagaal cid lagaga argoosanayo ma aha dagaal wax lagu kharaabinayo dal iyo dad lagu kharaabinayo sida had iyo jeer xuruubta kufaartu ayd laakiin waa xarbun lilislaax walilcadli walilmusaawaah walilraxma waa dagaal lagu baadi doonayo naxariis iyo dadku inay sinmaa iyo dulmigu inuu meesha ka baxo iyo kibirka kufrigu inuu joogsado dagaal lagu baadi doonayo wey taa waxaa caddaynaya aayadda yukfar lahu maa qad salaf waxba looma haysto dadkay dileenna lala soo qaadi maayo xoolahay dhaceenna lala soo qaadi maayo kuway soo qaxiyeenna lala soo qaadi maayo xadiid saxiixaynka ku sugan ayaa nabigu leeyay umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah ilaa akhir xadii waad maqasha xadiidka asxaabi la odhan jiray usaamatu bnu zayd nabigu jecla calayhi salaatu wasalaam ka agdhowaa nabiga asxaabigii qaaliga ahaa mujaahidka ahaa dilay gaalada ka intii uu ku dhawaaqay tawxiidka kadib ayuu dilay isagu markaa shakila wuxuu isku qanciyey inuu yahay fulay ashahaadada magan galay oo baqday oo wakhtiga ashahaadada aan laga aqbalaynin maraya mar haddii seeftiio dultaalla waa shahaado dabeedna nabigaa loo sheego wuxuu ninkii waxaa lagu yihi usaame wuxuu dilay nin ashahaatay buu dilay raggii dagaalamaynay warma sidaas ahaa way jirtay buu nabigu maqaalad buu ku celceliyey wakayfa tasnacu bilaa ilaaha ila allahu yowma alqiyaama sidee baad ku samayn doontaa ashahaadada maalinta qiyaamaha marka ay timaado iyadoo qofkeedii u doodaysa marka waxa uu nebiga ugu jawaabay isagoo istifaacaya yaa rasuul allah inamaa qaalaha tacawudan nebi allow kelmadan wuu ku dhawaaqay isagoo gaashaan ka dhiganaya markay naftu qabatun buu ka dhawaaji nebigu wuxuu ku yidhi hallaa shaqaqta can qalbi oo miyaad qalbigiisa jeexday si aad u ogaato inay ka runahayd inay ka beenahayd miyaad jeexday dabeetana walba wuxuu ku celcelaya war ah shahaadada yaa kaa qabana ah shahaadada ninkaa ah markay timaado iyadoo qofkii u doodaysa halkaasibaa dabeedna markaa waxaan tamaniyey buui inaan maanta uun islaamo ila islaamnimadan macakan waa lagaga dhaafi wixii ka horrayse maanta uun inaan islaami lahaabaa baan jeclaystay buui hadalkaasuu nebigu ad waxaynu uga jeednaa haddii xarbul intiqaam ay tahay dee kii wax geystayba waa loo dabageli lah kanaa inankaygiibu dilay walaalkaygu dilay xolahaasu naga qaaday dabeedna isagii laakiin kol hadduu ashahaato ummad buu ka baxo ummad buu kusoo biiray wixii hore waa cafallahu camaa salaf waxa ilaahay uu tilmaamayaa yoolka iyo jihaadka dadka muslimiinta ah, ilaa halka uu ku joogsanayo wa qaatiluhum xataa laa takuna fitna ilaa aan fitno la helin dagaalka waa wadaysa wayakuuna diinu kulluhu lilaah aayaddii kalena waxayd wayakuuna diinu lilah diintana ilaahay uu yeesho uun diinta lagu dhaqmayana ta ilaahay noqoto marka culimmadu sharxayaan qaarkood waxay leeyihin fitnadaas waxa weeye gaalnimada ilaa gaalnimo la waayo jihaadka waa la qayb kalena waxaay leeyihiin fitnadana waxa weeye kufrigu ifsaadka u wato kufrigu iyo gaaladu ifsaa fitnada ay wataan oo dadka ay ka fitnaynayaan xorriyadda ay u leeyihiin caqiidadooda iyo cibaadadooda iyo dacwadooda diinta xorriyaday dadku u leeyihiin inta ay hor joogaan laga dayn maayo dagaal oo maalan dadka muslimiinta kol haddaanay u ogolayn inay diintooda ku dhaqankeeda iyo rumaynteeda iyo ku camalfalkeeda iyo dacwadeeda inay faafiyaan intaa kol haddaanay nabadgelinayn koob ummadahooda iyaga la nool ee ay mas-uulka ka yihiinna aanay u ogolaanaynin in diin la gaadhsiiyo oo wax loo sheego ile ummadaha kufaarta laftigoodu xaq bay u leeyihin inay diin saafiya helaan diintan saafiga macaan in la gaadhsiiyo oo loo sheego oo laga qanciyo in loo saamaxa taa marka haddii taana ay diidaan ummadahooda tan kale islaamkana ay diidaan oo kufri awoodle ay la hor fadhiistaan halkaa u soconaya jihaad waxbaba yaan gaalnimaba dhammaanine gaalnimo awood lahoo ifsaad laho islaam hor joogsan kartaa inta ay jirto jihaadku u soconaya laakiin kolka ay iyagu haba joogaan diintoodaba ha haystaan kolkay ogolaadaan islaamku inuu baaho isla markaana iyagu hadday caqiidadooda iyo diintooda haysanayaana dadka muslimiinta ay dhex joogaan taa waa la dayn karaa kuwa waa la dayn karaa waxaa aayadda fasiraysa aayadda kale aynugu tegi doonno suuratu attawba qaatilu ladiina laa yuuminuuna billahi walaa bilyowmi alaakhir walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluh walaa yadiinuuna diin alxaq min aladiina uutuu lkitaab xataa yucduu ljizyata can yadin wahum saakhiruun kol haddaanay sharciga saa u raacaysaan u raacayn kol haddii aanay xaaraan ka dhigayn wuxuu ilaahay xaaraantinimeeyey kol haddii aanay diintiinna diin ka dhigayn la dagaalama ilaa ay cashuur bixinayaan way iska haysan karaan diintooda iyagoo macnaha aan awood lahayn marka fitnada dadka diinta laga fitneeyo ayaa had iyo jeer fitno oo dhanna ugu weyn waayo adduunye iyo aakhiraba waa ka ibtiloobaysaa kol haddii qofka diintii laga fitneeyo wa yakuuna diinu kulluhu lilah baa sii caddaynaysa diimo kaleba ha jiraan laakiin diinta caalamiga ah ee dadku ay ku dhaqmayaan ee saa'idka ah ee sarraynaysa ee kuwa kaloo dhammi ay hoos imanayaan ta ilaahay ay noqoto wayakuuna diinu kulluhu lilah diinta xaakimka ah ee u sarraysa adyaanta kale jirta hadday hataamo jiraana ta u sarraysa ee awoodda lehee caalamiga ah ilaa ay taa noqoto waa waxaan ka suuroobayn iyaga shay aan ka suuroobayn sidaasaa ilaahay uhi huwa arsala rasuulahu bilhudaa wa diini alxaqi liyudhirahu cala addiini kulli wakafaa billahi shahiida ilaahay wuxuu doonayaa liyudhirahu cala addiini kulli liyudhira hada addiina cala aladyaan alukhra kulliha si uu diintan uga sarraysiiyo diimaha kaleo dhan ayuu doonayaa halka imminka diinta yahuudiyadda iyo ta kristanka iyo iyo luqadahoodaba loo aaminsanya inay caalami yihiin oo tasaa'idka ah ee sarraysa ee ilaa jimcihii iyo khamiistii sabtidii iyo axaddii ay u noqotay soo maa ilaa waxaa sanka laga gelaya dadka in ay maaratay sabtidoodii sabtidii jimcihii iyo khamiistii ay isu rogaan maxay sabti ah. marka ilaa daahir ay noqoto oo taxaakimka ay noqoto oo ta u sarraysa ay noqoto waa la wadaya fain intahu fain allaha bimaa yacmaluuna basiir hadday joogsadaanna ilaahay wuu arkaya ka sheegaya kale haddii ay sii jeedsadaan oo ay diidaan dee wadaysa jihaadkiina ka baqina waa ilaahayba haysataanoo iyagu dee ilaahay ma haystaana way ku gacan saydheenoo shaydaan bay wataa marka jihaadkii ha ka baqanina awooddii ha ka baqanina saasaa ilaahay ummadda uu u tirtirsiyaya kuwana isaga abuuray kuwana isaga abuuray rabbuna subxaana wa tacaala laakiin wuu yaqaanaa dadka isaga matalaya ee taageerayaashiisa ah ee xaggiisa ka socda ayaa uu tilmaamayaa sida ay dal iyo dadba iyo diinba ku badbaadin karaan ummadda caalamka fa in tawallow haday jeedsadaan oo fitnadaa dayn waayaan oo diintan caalaminimada u ogolaan waayaan faclamuu ogaada ana allaha mowlaakum waxaa ogaataan inuu ilaahay mowlihiinaya almawlى nicma almawlaa wa nicma anasiir macnaa almawlaa waa ka garabkaaga taagan ee kuu hiilinaya ee waxaad codsatay iyo waxaanaad codsaninba ku siinaya nasiir wixii ku soo gaadhoona isagaa kaa cawinaya isgarab iyo gaashaan weyn ayaa ilaahay haysataa ilaahay mar haddaa haysataan sidaas sidaa had iyo jeer asxaabtuna ay aaminsanaayeen dagaalkaa loo baxayo asxaabtu nebigu xooleeya buu yidhi bixiya ile baanka loo militariga wax looga qaadaya ma jire ninba waxbuu keeno ninba waxbuu keeno cumarbaa xoolihiisa kale barhkii keenayo ar maxaad cumar uga timi reerkii dee waxaan uga imi nus nusna waa nigan jihaadka keenay abubakar baa isaguna intii hayoo dhanba keenay ar abubakar maxaad uga timi reerkii dee rabbi iyo rasuul baan uga imi reerkii kol hadday rabbina leeyihiin rasuulkoodiina u joogo dee maxay waayayaan nicma almawlaa wa nicma alnasiir allah subxana wa tacala